baabu alcayni il ayuu baabkan u baab yahay alcawraa'i ee muxuu ahaa dansanayd amaba arag la-aanta ahayd asaadati ee dabooshay limakaanihaa booskeedii idaa tumisat hadii isha iyada la soo rido maadiyatuha baabu alcayni alcawraa asaadati limakaaniha idaa tumisat maadiyatuha sidaa weeyaan ishaas qofka isha waxba kama arko laakiin ishii fadhigeedii iyo muuqaalkeedii iyo quruxdeedii waa u kaamil nin baa daf dhahay ishiiyo nocaas waxba usan arkaynin laakiin qofkuu ku xaragooni oo qof caadi loo haysto ayuu muxuu ahaa ishi ka soo riday ama nabar ha ku dhufto amaba wax muxuu ahaa afla ka geliyo ama muxuu aha wuxuu ku sameeyeyba ishi ayuu ka soo riday diyadeeda maxay noqonaysaa xadiidka afar sideed boqol iyo afartanaad waa xadiid xasan ah in kaana alcalaa ibn xaari xadaa bihi qabla اkhtilaaq alcalaa ibnu xaari alxadrami ninka la yihaahdo oo noo imaan doona insha allahu tabaaraka wa ayaa waa saduuq oo faqiih ah ikhtilaad baa ku dhacay aakhir cumrihi ikhtilaadka marka xadiidkan markuu warinayey hadduusan eh, xilliga ikhtilaadka uu ku dhacay uusan eh, gaarin oy ka horeysay xadiidka waa xasan weeyaan laakiin hadduu bacd alikhtilaad yahay xaal allaha sturowa xadiidka afar kun sideed boqol iyo afartanaad qaala imam nas abarna axmed ibn ibrahim bn mxamed alqurashi اcaamiri waa saduuq qaala anbana ibnu caaid muxamed ibnu caaid alqurashi waa saduuq isna rumiya biاlqadr qaala xadaثna haytham ibn xumayd alghasani mowlaahum wa saduq rumiya biاlqadr qaala akhbarni calaa whuwa bn اxاariث alxadrami saduq faqiih rumiya bاlqadr waاkhtalط fii akhirihi can camr ibn shucayb oo saduuq ah can abihi oo shucayb bn mxamed bn cabdillahi bn camr caas oo saduuq ah can jadihi cabdulahi bn camr bn caas radi allahu tacala canhuma ana rasu rasuulka sal slm qadaa wuxuu xukumay fi lcayni ishi alcawraa'i ee ilwarayda lahayd amaba dansanayd iska dheh dansanayd alcawraa waxba aanan arkaynin assaadati shartay limakaaniha booskeedii oo booska buuxinayso idaa tumisat haddii la soo rido oo halkii laga soo saara biuluثi diyatiha diyadeedii marka loo qaybiyo saddex meelood qayb ka mid ayay leedahay weeyaan wa filyadi gacantii ashallaa'i ee qalalnayd oon waxba qabanaynin idaa quطicat haddii la jarana biuluثi diyatiha diyadeedii uludkeedii ayuu nabigeenna xukumay salى اllahu calayhi waaalih wasalam wa fi sini iligtida asawdaa ee madoobeed idaa nusicat haddii la siibana biuluثi diyatiha diyadeedii saddex meelood hal meel ayuu nabigeena xukumay calayhi الsalaatu wasalaam saddexdaas arrimood oo ishaas waxba aan arkin iyo gacanta waxba aan qaban karin oo gacan baralaati ah ama qalalan sidoo kale iligta madoobaatay oo weli laakiin booska ku jirta saddexda haddii meesha ayadee laga qaado oo gacanti la jaro ishii la soo rido iligti la siibo oo lagu xadgudba qofkii arrinkaas sameeyey xadiidkan wuxuu caddaynayaa in nabigeenna u xukumay calayhi الsalaatu wasalaam in diyadii uludkeedii laga rabo isxaaq ibnu rahwi rahwey iyo dad kooban ayaa xadiidkan ku camal falay laakiin jamaahiir ahlicilmi waxay qabaan anna fii hadihi اhalaai xukuuma iligtaa madoobeyd iyo gacantaas qalalnayd iyo ishaas waxba aan arkaynin haddii intaas la soo rido oo ishii meeshii laga soo saaro oo gacantii qalalnayd la gooyo iligtii madoobeyd meesha laga soo saaro tajibu fiiha alxukuuma qaadiga la geyni qaadiga ayaa marka xugun saari inta ku habboon ishaas la soo riday isaga ayaa qadari qaadi qaadiga ummadahan hadda meela iska taagtaagan oo inta eh, mxuu ahaa eh, alqawaaniin faransiya intay soo bartaan qawaaniinta faransiiska iyo waxaa soo bartaan xeerarka faransiiska iyo kuwan lagama hadlay la socda qaadigi laga hadlaa waa nin sheekh ah oo caalim ah oo taqi ah oo caadil ah oo waric ah oo khabiir ah oo waxaa weeyaan diinta ilaahay aqoonna u lah rabbina baqid u lah weeyaan xikmad iyo caqlina iyo aragta dherer ilaahay iskugu daray subxaana wa tacaala qaadiga marka sifaadkiisa wax caadi maaha xukuumadaas marka halkaasay noqonaysaa marka qofkii ishii laga soo riday qaadigu tegi kadibna qadaagii ayaa arinta ayada ahayd xukuumo saari saas ayay muxuu ahaa jamaahiirta ahlucilmiga ay qabaan weyn xadiidkan maxay ugu leexdeen marka xadiidkan waxay ugu leexdeen waxaa dhici karta inay sugitaankiisa oo la muxuu ahaa saxiixnimadiisa inay ishkaal ay ka dareemeen waa suuragal wallahu aclam waay nacam xakuuma qofka ishaan markii ay kaamil tahay waa noo imaan doontaa waadiyada nuskeedii sooma waxyaabaha ay ku heshay maxaa ka mid ah waxaa ka mid a ah quruxda waxaa ka mid a ah ibsaarka iyo aragtida manaafic badana ku jirta kaadiga marka manaaficdii u aruurinaya ibsaarkii basantajw siinaya iyo araggii quruxdii iyo meesha ay ku jirtay markii meesha laga saaray laftirkeedii waxaa laga yaabaa xanuunno iyo wa inay keento jawaanib badana marka ayuu eegaya marka mid walba waxba u qadari ukuma xukuumadda saa saari midda kale qaadiga qaaliban masaa-ishaas noocaasa hal qaadi bas ma waa la isugu imaani qudaad badan baa iskugu tegi arinta ayadeed xataa mararka qaar fatwa ay u baahanayaanoo inay ahlu cilmi kalo ayaga ka cilmi badan u tagaan marka waa iska taqaana marka howlaha halkaas weeyaan waxaa la ictimaadayaa diyadeeda meeqay ahayd markay kaamilta konton maxay ku helays miiqa juz iyo kontonkaas ay muxuu ahaa iskugu soo araggi waa qeyb quruxdii meesha ku jirta waa qeyb meeshii ilaalinta ay ilaalinayso muxuu ahaa waxyaabaha guduhu geli lahaa waxyaaba badana marka laisu geyni kuwiya marka qaadiga iyo cidda tiimkiisa oo la shaqaynaysa iyo Eh, hawsha ayada kula jirta ayay xukumayaan sidaa weyaan ayb baabu caql insaan baabu caql alasnaanda ilkaha diyadooda ayuu baabkan u baabyahy ilkahan quruxda badan oo jira oo dad annaga naga mid ah oo muslimiin ah oo soomaali ahna ay iyaga laftirkooda halleeyeen waa taqaanaan qaar baa iyaga laftirkooda kharibeen siday qaad ugu rugaayeen iyo sankor iyo iyo soodha iyo macmacaan ya kokolada miya hay indhihii ilkihii dhanba waxay noqdeen qadiid jirid qadiid ahay noqdeen saa u simano qofka uusan qosli karin adduunka ceebka weyn qof waxaa weeyaan caaqilah oo ilaahay subxaana wa uu yacni caqli siiyey ilkahan quruxda badanna siiyey halka ilagsida noo imaan doontana ay shan neef oo geel ay joogta inuu waxaas qiimaha aan lahayn ku baabi'iyo waa imtixaan xaqiiqatan kolleyba qofkaas imtixaanka qabsaday imtixaan sahlan maaha waana nool weli ma dhimano hadduu qabri gali lahaa oo waxaa surnaan lahay waxba aan lahayd ilaahay asaga meel isla gaaranba ilahay suu yeelaba kolle ilah qofurraxumin iska dhaafan waa u badan tahay hadduu ala tawxiid yahay laakiin waa noolyi dadku dhex jooga rafaad iyo kadeed marka hadda magaalooyinkan way ku fiican yihin mogta markiiba meelahan baad tegeysaa waxaad waa iska farsamaysani maraad mid cinjir muxua meesha ku riixata iyo mar lagaa bixiyo oo lagu hagaajiyaba dhib ma jira laakiin tuulooyinka iyo baadiyaha iyo meelahaas ilbaxshaarayaalka dadka meelaha jooga kadeedaa haysta meelay aadaan ma yaqaanaan wixii way ka dhinteen ummaddii ay dhex joogaanoo weli in weliba waa da'diyaa sii weynaani rafaad rabbi yasturwa xanuunka ugu daran xaqiiqatan xanuunka ugu daran xanuunka ugu daran adkaysigooda mataqaanade weligay wa ka adkaysi badan maarkeys iyagoo sidaas haddana ay sii ruugayaanoo weligii isagoo ilaga orin maarkeys naf ayaa loo tumi ya sheekh ha nacam waa jirta xanuunna xanuun ha laakiin waa intee waa wax aad u yaroo kooban annaga waxaa la mid ata qaadka ilmaha aan dhalnay oo yaryar laba shay ayaa ilkahooda baabi'iyey hooyooyinkana dembi weyn ay kuleeyihin arrinta yada qayb ay kuleeyihiin laakiin dembiga weyn hooyooyinka iskale waa nacnaca iyo macmacaanka ilmaha loo soo gedi qof kasta xaafad soo booqdaba ba kaamil wuxuu keenayaa nacnaca nacnac qoray iyo nacnaca shushub iyo fulaan iyo kadibna canugka qarab qarabuu ruugi waa taqaanaan ilkihii qodobkaas uu baabina waxaa ka dar nanaca masaasadda caanaha ilmaha lagu siiy masaasadda ilmaha caanaha lagu siiy sonkor ayaa lagu dari caanihii marka sonkor lagu daro canugii waa lala seeini waa lagu seexini markii canugi lagu seexiyo sonkortii waxay gelaysaa ilkihii waxaa laga yaabaa laba sano saddex sano afar sano ilaa uu ka gaara canugii in masaasadaas lagu wado ilan qof weyn mogta waa soo luqluqanaa waa soo cadaysan intuu sanin ka hore habeenkii waxa aad cunaa ma lahan kan laakiin markuu soo kacaba islaantii ma rabta inuu muxuu aha canugii aad ku ooyo masaasadii oo sokor miirina afka ay dala qusinaysaa ay ku seexini ilkaha waxyaaba baabi'iy waxaas weeyaan markaas caanug waxaad arkaysa afar jir ama saddex jir oo hal gaws ama shan jir oo hal gaws aad u fiyoobeen shan iyo toban sanoo soo socota ayuu canugaas saas u taagnaanaya oo cabaadaya cuquuba sooma halis waa canug afar jir oo ilkii dhan ay wada bololeen gawsiyi ay wada baaba yihiin sed yeeli qof weyn maaho ilkii lagama bixin lama gelinaayo ilkaha qaar goormay dhacaan ilkaha qaar labaatan jir ay ku dhacaan dadka labaatan sana ilaa aad ka gaara cunuggaada xanuunsanaya sababnaya waa aabbihi hooyadii marka arrimahaas waa khatar mm. marka qolyahan daroogada bas yaanan ka sheekaynin guryihin la iskugu soo galay ilmaha laftirkooda dhiigooda la gala cid haddana u dacwoni ma lahan hooyada iyo dhiigooda geli allahu mustacaan baabu caqli insaan asnaan afwan alasnaan ilkaha diyadooda ayuu baabkan u baabiy xadidka afarkun sideed boqol iyo kow iyo fartanaad xadis xasan saxiix qala imam bna mxamed ibn mucaawiya alanmaai wa saduq rubama wahim qaala xadaثna cabaad ibnu cawaam alkilaabi wa iq can xusein ibnu dakwaan mucalim wa iqat rubama wahim xusein weeyaan can amr bn shacayb ibn muxamed ibn cabdilahi bn camr caas waa saduq can abihi abihiis oo shucayb ah waa saduq isna can jadihi waa jadi shucaybe cabdilahi bn camr caas radi allahu ta anuma qal cbdilahi bn camr qaala rasul rasulka wuxu yih sal slm fi lasnaani ilkihii ayay ku sugnaatay ama ku waajibtay fi اlasnaani ilkihii khamsun shan oo min alibili geel ah ayaa ka waajibtay ama ka waajibaysa weyaan ilig haddii qof laga jebiyo ama gows ha ahaado ama kuwa hore ha ahaadeene folashaan hore ama faayaha waxaa tihahdaba shan neefoo geel ah ayaa ka waajibaysa ayuu sala allahu اllahu wa waalihi wasalam xadiidka afar kun saddeed boqol iyo laba iyo afartanaad waa xadiid xasanan saxiixa qaala alimamu nas abarna xusayn ibn mansuur asulami wahiqat faqiih qaala xadaana xafs ibn cabdiraxmaan albalki alqaadi wa saduuqun caabidun rumiya bilirjaac qaala xadaana saciid ibn abi caruuba saciid ibn abi caruuba waahiqatu xaafidun lahu tasaaniif kahiiru اtadliisi waاkhtalaa fii aakhirihi wa huwa min ahbat الnaas fi qataada waay raxima اllah اjamiic can maطr ibn طahmaan اlwaraaq saduuq kahiir اkhaطأ wa xadiiثu can aطa ضaciif waay can camr bn shacayb can abihi can jadihi radia اllahu tacala canhuma qaala wuxuu yihi cabdulahi bn camr caas qaala rasul rasulka wuxu yih sal slm alasnaanu ilkihi sawaaءun way siman yihiin ilig hore iyo mid dambe goos dambeeda kalama lahan waa isku diye weyaan sawaaun alasnaam ilkihi sawaaun way siman yihiin kow khamsan khamsan ay yucطii wuxuu bixinayaa khamsan khamsan shan shan shan neefgeel qofkii ilagti riday oo dhibkaa geystay wuxuu bixinayaa khamsan khamsan sidaa weyaan waaya marka ilkaha warkooda waa ka baxnay war cadwa shan neefoo geela ah, amaba qiimaheedii ilkaha marka waxaasoo xoolo lagu bixini ay ummadna isaga ciyaarayaan oo nacnac iyo masaasad iyo iyo waxaa way qaad lagu lagu baabi'inaya baabu caqli asaabici faraha diyado iyuu baabkan u baabiya xadidka afar kun siddeed boqol iyo saddex iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasi abarna abu abulascas abاأشط waa أحmed بن مقdam صaduq uh, صaaxibu xadiiث weeyaan abu dawuud ayaa xagga muru'ada iyo anshaxa ku yaro duray muru'ada waxyaabaha ahluxadiidka lagu diri jiro waxaa ka mid a qofka haddii suuqaas intuu dhex istaago uu biyo gowgowgasiyood ku caba muru'adiisa daaqaddaa laga tuuri jiray iyo wax la midka ah laakiin meel walba muru'adeeda iyo caadaadka baa la eegi weeyaan wixii hadayba xaaraan ahayn waaya ninka la yihahdo ninka la yidhaahdo ashca abulashca qaala wuxuu yidhi xadaana khaalid ibn xaadi jaymi wadiqatun habt can saciid bn abi caruuba can qataada ibn ducamat saduus albasri can masruuq ibn aws atamimi wa maqbuul can abi muusa alashcari radia allahu taala radia allahu taala arda wa cabdullahi bn qayse can inabiy nabiga wuxuu ka sal sl qal nabiga inuu yidhi fi lasaabici farihi ayay ka waajibtay ama ku waajibtay cashrun ka waajibtay cashrun cashrun toban toban yacni halkii fil asaabici farihii ay ka waajibtay dheh cashrun toban cashrun toban yacni waxaa weeyaan waa tawkiid tan dambe marka toban neefoo geela ka waajibtay ama toban tobanaa ka waajibtay sidaa weeyaan nacam far usbuc xadii afarkun sideed boqol iyo afar iyo afartanaad waa xadii saxiixa qaala alimam nasai aleyh ramat lla akhbarana camr bn cali falas wa iqat xaafid qala xadaثana yaziid ibn zurayc wa iqat tabt qala xadaثana saciid bn abi caruba can haalib ibn mhran الtamaar alcabdi wa saduq can masruuq ibn aws التmimi waa maqbul can abi musa alashcri radia allahu ta arda ana nabiya nabigana sal sl qal nabgen wuxuu yih asaabicu farihi sawaaءun way siman yihiin cashran xaala kowniha diyada ay tahay toban tamiis iyo xaal baa ka dhigi kartaa weyaan xadiga afar kun sideed boqol iyo shan iyo afartanaad waa casharan dabcan dambe xadiga afar kun sideed boqol iyo shan iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nas al akhbarna xuseyn mansuur rasulami wathiqatun faqiih qaala xadathana xafs wahuwa bn cabdiraxmaan albalqi wa saduuqun caabidun rumya biirjaa can saciid ibn abi caruuba haye maxaa idin qoran can saciid ibnu khaalib atamaar sax maaha hay can saciid kadibna bin meesha can ka dhiga can khaalid atamaar oo saduuq ah can xumayd ibn hilaal alcadawiy iqat caalim can masruuq ibn aws oo maqbuul ah, can abi musa ashcri radi la ta qal wuxu abu muusa qadaa wuxuu xukumay rasul rasulka sal slm ana alasaabica farihi sawaaun kuwa simin yihiin xagga diyada faryarada iyo suulka waa isleeyihiin isku mid wa waa isku mid suulka riwaayo cadaynaysa inuu ka badan yahay han iyo toban u yahay ayaa jirto laakiin aggaa laska dhigay agga ayaa laska dhigay weyaan ana rasul ukma sal slm ana asaabica faraha sawa inay siman yihiin cashran cashran min alibili yucigu wuxuu bixinaa cashran toban cashran min alibili ayuu bixina oo geela xadidka afarki sideed boqol iyo lix iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala imam ali abarna xuseyn mansuur alkindi weyaan السلمي ثقة فقيه قال حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني وثقة صاحب حديث قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري وثقة ثبت عن سعيد بن المسيب أنه سعيد بن المسيب لما goortii عن سعيد بن مسيب أنه قال أنه قال أنه شأنية لما goortii وuجida la helay qoraalkii iyo kitaabkii alladii kaasoo cinda aali camr ibni xasm ree camar ibnu xasmi buuggii agtooda yeelay markii la helay iyo qoraalkii alladii buuggaasoo iyo kitaabkaasoo dakaruu ay sheegeen anna rasul rasulka al sal slam kataba lahum inuu u qoray wajaduu waxay ku heleen fiihi isaga gudihiisa oy ka akhriyeen ama ka qornaa wa fii maa hunaalika halkaa wixii ahaaday oo min alasaabici faraha ah cashran cashran ay yucطii qofka wax jinaayada sameeyey wuxuu bixinayaa cashran cashran toban toban sidaa weeyaan kitaab waxaa jiray camar ibnu xasm sida noo imaan doonto uu nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam intuu u qoray loo qoray u dhiibay reer yeman uu u diray nabigeena sal slam waa noo imaan doonaa riwaayada noo imaan doonto ah, tasriixa ah waa riwaayo sixadeeda laisku haayo laakiin majmuuceeda xadiidka isaga ah ama kitaabkaas waa ansaxaya weeyaan waa suganya qeyb ka mid juska hadda aan marayno waa jus ka mid ah waana saxiix waliba bukhaari ayaaba soo saarayba mid midka damaan sheegaya oo ku xiga xadii afar kun sideed boqol iyo toddoba iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qala aimam nas taqna cmr cali flas watiqat xafid qala xaddaثna yaxya bn saciid alqaطaan qala xadaثna shucbaة imaamkii qala xadaثanii qataada bn dacama can ikrima mawla cabdillahi bn cabaas bn cabaas radi allahu ta anuma can nabiy nab q qa nabigeen wuxuu yidhi haadihi tanayto iyo wa haadihi tanayto tan i tan labadan suulka iyo faryarada weeyaane sawaaءun way siman yihin xagga diyada yacni wuxuu ula jeedaa rasuulkeena sal slm alkhinsara wاlibhaam khinsarka tee weeyaan waa kaas iyo suulka isku mid weeyaan xagga diyada naam a waa sax shaqoodin isaga usan qaban karin ayay iyada qabanaysaa waxaa ka mid kaba soo qaad hadda dhegta gudaheeda ku cuncuntay suul muxuu ka qabani may way geli <laughs> a kaba soo qaad sankaa wax kaaga dhigeen gudaha dhagkab suul miyaa geli wax weyn haddii gudaha uu yahay hoose aad b ma marahe <laughs> marka waxaa weeyaan mid walba wax bay qabani a marka yani wax aynan faryarta ay qaban karin usuulka qabani waxay faryarta qaban kartana usuulka uusan qabanayna jira marka taqriiban eh, way siman yihiin sidaa weeyaan waaya xadiidka afar kun sideed boqol iyo iyo sideed iyo afartanaad waa saxiixulisnaadi mawquuf saxaabiga ayuu mawquuf kuy bin cabaas sanadkiisana waa saxiix weeyaan qaala alimaam nasir bn cali aljahdami waa iqa qaala xaddaana zayd bn zurayc waa iqatu tabt qala hadana shucbatu waa imaamka can qataada can ikrima can ibn cabaas radia allahu taca anhuma fahaadihi tanayto ibn caas ayaa hadalkaa dhihi qala wuxuu yidhi cbdillah bin cabaas fahaadihi tanayto iyo wa haadihi tan sawaan way siman yihiin tan iyo tan way siman yihiin alibhaamu suulka iyo alkhinsaru iyo faryarada weeye mukhtasarun xadiidku soo gaabiyey xadid afar iyo sideed boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa saxiix isnaad mowquuf isna cabdillahi bin cabaas mowqof ku yahay qala imam nasr alي alي ramat lla abarna cabdin alfilasa tiqatun xafid qala xadana yazid bn zuray qala xadaana saciid بن أبي cروب عن qتاaدة عن كرمة بن عbاس رضي اه م qبل عبدالله بن عbاس الأصاaبع فرhi شhر شhر الأصاaبع أي dyة الأصاaبع مضاaفki ka mقن مضاaفkii ayaa ka maqنoo dyة waa مبتaد خبر dyة الأصاaبع فaرaha diyadeeda شhر شhر waa toban toban weyaan dyة الأصاaبع شhر شhر waa toban toban sidaa weyaan xadيث أفر سدeed بqل iy kontonaad wa xadيث حaسن صحيiح qala imam nas abana isma bn mascuud اjaxdir waiq qala xadana khald bn xadir jami waiq qala xadana xusein almucalim xusein dakman almucalim waiqatun wahmigu mar qaar ku dhaca can camr bn shucayb can abihi ana abaahu xadaa wuxuu u warramay can abdilahi bn camr cas qala wuxu abdilahi bn camr lamaa goortii iftataxa uu furay ama uu furtay rasul rasul ka sl sl makata magaalada maka qaala wuxuu yidhi fii khudbatii khudbadiis wuxuu ku yidhi wa fi lasaabici farihii ayay muxuu ahaa ka waajibtay cashrun cashrun toban toban neefoo ah. sidaa weyaan xadiidka afar kun sideed boqol iyo kob iyo kontonaad waa xadid xasan saxiixa qaala alimam nas akhbarani cabdullahi bnu haytham alcabdi walaa ba'sa bihi qala xaddaana xajaaj ibn minhaal almaati wa iqatu faadil qala xaddaana hamaam ibnu eh, yaxya alcawdi wa iqatu rubama wahim qala xadaana xuseyn اmucalim wbnu jurayj cabdimalik ibn aziz bn jurayj weya cabdimalik ibn aziz bn jurayj wa iqatu tabtin yursulu yudlis can camr شhacayb can abihi can jaddihi awowgii cabdulahi bn camr caas radia اlahu ta ana nabiy nabigana sl sl nabgen wuxuu yihi fi khudbati khudbadiisa wahuwa isagana musnidun u tiiriyey musnidun uu u tiiriyey dahrahu dhabarkiisa ila kacbad kacbada uu saa ugu tiiriyey dhabarku kacbada ku tiirsaday alasaabicu farihi sawaaun way siman yihin xagga diyada saasuu nabigeena sal slm intaas waxaan ugu soo baxnay farihi marka far haddii la oy dhammaystiranto waxaa ka waajibi toban neef wixii marka farta nuskeeda ama rubceeda ama uludkeeda baabkeedana maxay gelaysaa xukuumay gelaysaa xukuuma yacni qaadiga iyo cidda hawshaas u xil saaran oo ummadda inay kala saarto looga talagelay ayaa waxaa weyan qabanaysa weyan wallahu aclam baabu mawaadi mawaadixi baabu almawaadixi mawaadixdu waxaa la yihahdaa waxa haraga iyo hilibka qaado oo lafcadee lafcadayn noqdo yani lafti ayuu tegayaa qofka nabara lagu dhufani hilibka ayuu qaadi wuxuu qaadayaa haragii oo kasii horeeyey marka lafti ayaa loo tegi dhawacaad noocaasa diideeda muxuu noqonayaa baabu lmawaadix jaraaxada iyo dhaawaca lafta caddeeyo oo lafta gaaro diideeda muxuu noqonayaa noqonaya qofaa nabar lagu dhuftay hilibkii o dhanaan la qaaday lafti oo cad ayaa soo hartay diyadii maxay noqonaysaa waay xadii afar sideed boqol iyo laba iyo kontonaad waa xadii xasan saxiix qaala imam nas isma bin mascuud aljaxdari wahiqatun qala xadaثna khaalid maxamed hujaymi qala xadaثna xuseyn mucalim can camr ibni shucayb can aabaahu xadaثhu can cabdillahi bn camr bn caas qala wuxu abdillahi bn camr lama goortii iftataxa uu furtay rasul rasulka sl sl makata magaalada maka qala wuxu yidhi fi khudbatihi khudbadiis wuxuu ku yidhi wa fi lmawaadixi dhaawaca lafta bannaanka keeno e khamsun khamsun shan shan ayaa laga rabaa weyaan khamsun khamsun shan neefoo geela saas shan shan ayaa laga bixina saasuu nabigeena yidhi sala allahu calayhi waalihi wasalam baabu dikri xadiidi camr bni xasm fi lcuquul waاkhtilaafi annaaqiliina lahu baabu dikri xadiii camr ibni xasm xadiidka camr ibni xasm sheegitaan la sheega ayuu baab yahay fi lcuquuli diyooyinka ka hadlaayey iyo ikhtilaafi annaaqiliina kuwa soo naqliyey xadiidkaas ikhtilaafi naailiina kuwa soo naqliyay iskhilaafka iskhilaafeen lahu xadiidkaas cadayn la caday ayuu baabkan u baab yahay camar ibni xasm xadiidkiisii oo diyooyinka hadlayey iyo raggi soo naqliyey habka isugu khilaafeen in la caddeeyo ayuu baabkan uu baab yahay weyaan xadiidka afar kun siddeed boqol iyo saddex iyo kontonaad waa daciif xadiidka asal ahaan sanadka marka laga eego waa daciif kan wa akaru faqaraatihi lahaa shawaahidu fiihi waqad taqadama bacduha faqaraadka iyo qaybo ka mida xadiidkana qaybaha yaryaro muxuu u kala qaybsami mid walba wuxuu leeyahay inteeda badan axaadiiث shawaahid shaahid maxaa la yihahdaa mutaabacana maxaa la yihahda ashawaahid walmutaabacaat maxay kala yihiin xadiidkan waa daciif markuu daciif yahay waxaa wariya cabdullahi bin cabaas oo kale tusaale ahaan xadiid kale oo macnihii laftirkiisii amaba lafdiga laftirkiisii ayaa waxaa wariyay cabdullaahi bin camr bn caas kii horn yaa wariyey cabdullaahi ibn cabaas xadiidkan waa daciif kan dambana waa saxiix kadibna marka xadiidkan daciifka lamana waxaa la dhihi saxiixun bishaahidihi xadiid kaloo isaga laftirkiisa lamid ah oo laakiin saxaabi kale u wariyey oo macnihii iyo lafdigii ama macnihii xambaarsan ayaa jira marka xadiidkaas wuxuu noqonaya xadiid saxiixa saxiixun bishawaahidi saasuu ku noqonaya haddii xataa uusan kan jirlen weligiis soo xadiidkan kale saxiix ma noqdeen saas weeyaan maadaama isku macno yihiin isku lafdi yihiin ama isku macno yihiin mutaabicana waxaa weeyaan xadiidka ruwaadda wariyey ruwaadda xadiidka wariyey ayaa qaar daciifa ah ku jira oonan saxaabiga abcan saxaabiga waxaa weeyaan mutafaqu calaa jalaalatihim wa imaamatihim wa iqatihim kulluhum cuduul weeyaan saxaabada nabigan waa caadiliin dhammaantood wixii ka hooseeyey marka oo taabiciinti wixii ka dambeeyey oo ruwaadda xadiidka wariyey qaar ka mid daciifa ah ku jira xadidka muxuu noqda marka daciif waxaa imaaday marka ariiq kale oo ruwaad kale oo kulligood iqaata iqaata ayaa imaaday amaba dacfigooda uu dacfi yasiir yahay kana dacfigiis waa yasiir kana waa dacfi yasiir waa iskabayaan marka amaba ariiq kale ooba saxiixa imaaday oo laakiin saxaabiga ay ka midaysan yihin ruwaaddiyaa kala duwan lakiin saxaabigii ay ka midaysan yihiin taa marka maxaa la yihahdaa mutaabic ayaa la yihahdaa markay saxaabiga ka midaysan yihin maxaa la yihahdaa mutaabic markaay saxaabiga kala duwan yihin maxaa la yihahdaa shaahid ama shawaahid sidaa weeyaan marka xadiidka marka shawaahid badan axaadiid kale oo asaaba mxuua rag kaloo saxaabada nabigeena ay wariyeen oo u markhaati kacaa waxaan adsheega kulli ayaa jira oo qaarkood aan soo marnay oo farihi ay ka mid tahay oo iligta ka mid tahay oon insha allahu tacala u tegi doonno ilkihii iyo mxuu aha farihii ay ka mid yihiin iyo kuwo kale oo ka dambeeyaba waayo xadiidka afar kun sideed boqol iyo saddex iyo kontonaad qaala imam nas abarna camr ibn mansuur النسائي وثقة ثبت قال حدثنا الحكم بن موسى وصدوق قال حدثنا يحيى بن حمزة الحضر وثقة رمي بالقدر عن سليمان بن داود الخولاني وصدوق قال حدثني الزهري محمد شهاب الزهري عن أبي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم الأنصاري وثقة عابد عن أبيه أبيهis oo ah محamed بن cمر بن حزم isna lahu ru'ya walaysa lahu samaacu ila min asaxaaba nabigeen wuu arkay sal slm laakiin riwaayad aan saxaabada uusan ka warin muxuu aha ma lahan macnaheeda waxay ta waxaa weyaan isagoo yar ayuu nabiga arkay oo wakhtiga riwaayada aan gaarin ama waxba kama waraninba waay can jaddi awowgiis oo ah camr bni xasm radia allahu ta arda saxaabiga mashhuurka ahaa ana rasul rasuulka a sala allahu calayhi waali wasalam kataba wuxuu u qoray ilaa ahli yemani reer yeman kitaaban qoraal kitaabka gudihiis iyo qoraalkaas alfaraa'idu wixii farad ah ayaa ku qornaa iwasunan wixii sunnaha ayaa ku qornaa iwadiyaata wixii diyooyin ah ayaa ku qornaa wabacaa wuxuu diray bihi kitaabkaas iyo qoraalkaas wuxuu u dhiibay ama la diray maca camr ibn xasm saxaabiga jaliilka ah ree ansaareed ah, ayuu nabigeenna u dhiibay weeyaan fa quri'at waxaa lagu dul akhriyey kitaabka isagaha iyo waraaqda ayad ahayd risaaladii calaa ahli yman reer yman ayaa lagu dul akhriyey haadihi tanaytana nuskatuhaa waa koobigeedii iyo qoraalkii asaga ahaa nusko ka mid ama koobi ka mida weeyaan maxaa qornaa marka min muxamadin nebi maxamed ay ka ahaatay sala allahu calayhi waali waslm annabiyi ee nabiga ahaa sala allahu calayhi waaalihi wasalam ilaa shuraxbiil ibnu cabdikulaal koow wanucaym ibni cabdi kulaal waa laba iwalxaaris ibni cabdi kulaal saddexdaa nin bay ku socotaa qayli diirucayn reer ximyar boqorkoodii ayay ku socotaa iyo wa macaafira reer macaafir boqorkoodii ay ku socotaa iyo wa hamdaana ree hamdaan boqorkood ay ku socotaa waa kuwe waa raggaan soo marno oo saddexdaha amaa bacdu intaa kadib risaalada nabigeena ka soo baxday calayh salaat salaam raggaanu ay ku socotaa intaa kadib amaa bacdu man ikhtabata qofkii qof muslim ah ku xadgudbo oo weliba dil uga xadgudbo man ikhtabata qof ku xadgudbo muminan qof mumin ah qatlan dil can bayinatin markhaati loo qabana dilka inuu asaga geystayna muxuu ahaa wax ku dilay ama markhaati lagu haayo ictabaa miyaa ikhtabaa ictabaa weyaan ictabata macnaheed waxaa weeyaan qatluhu bilaa jinaaya qofkaas muminka in la dilo isagoon haba yaraatay wax lagu dila aanan kasbanin laa yaxilu dama mri muslimi ila bixday alaa soo ma ahayn annafs biاnafs wahayib zani wataariku lidiinihi iyo kuwa kaloo la sheegay asbaab maanta lagu dilo iyadoo oonan jirin si uun muxuu ah ula kaca qofki qofka mumina ku dilo oo li markaati loo haya fa inahu isagii wax dilay qawadun waa qisaas wax kaloo lagu samaynaa meesha ma taalle isagaa waxsna la dili oo la qisaasi weeyaan ilaa an yarda inay raalli noqdaan mooyane awliyaau lmaqtuuli qofkii la dilay qaraabadiisi iyo raximkiisi iyo dagga gacantiisa lahaa wa anna fi nafsi nafta ay ku sugnaatay wa anna fi nafsi nafta ayay ka waajibtay addiyata diy ay ka waajibtay miata min alibil boqol geel ah nafsi naf ayay ka waajibtay adiyata diy ay ka waajibtay adiyata marka maxay noqonaysaa waa ismi ina oo muahar ah sow sidaa maaha miata min alibili boqol neefoo geelah naf haddii la gooyo diyada ka waajibtay waa boqol neefoo geelah wa fi lanfi sankana idaa uuciba haddii la eh, dhammaystiro oo la camimo jadcuhu goyntiisa addiyata diy ayaa ka waajibtay idaa uciba jadcuhu addiyata diy ayaa markaa asna ka waajibtay weeyaan wa fi lisaani waidaa uciba lisaan kulli waa isku wada xiran yihiin wa fi lisaani carabkina addiyata diy ayaa ka waajibtay wa fi shafatayni labada bishimood ama labada faruuryoodna addiyata diye ayaa ka waajibtay wa fi lbaydatayni labada qoola ama laba rahayoodna addiyata ayaa ka waajibtay wa fi dakari xibin taranka ee ragga addiyata ayaa ka waajibtay wa fi sulbi dhabarka qofka haddii dhabarka la jebiyo ma dhaqaaqa jir hadii dhabar la jebiyo barlaati weeyaane addiyata ayaa ka waajibtay wa fi lmunaqilati dhaawaca lafaha raro oo lafaha markii lagu dhufta ama jebiyo amaba meeshii booskoodii ka qaado ya aynayn baa idin qoran icaynayni ma idin qoranta ma haysaa kitaabka ku haysaa waba kumay anig ha ha fi sulbi ha waxaan u booday <laughs> sadarkan u boodi wa fi lcaynayni labada indhoodna qofka haddii laga soo rido addiyata ayaa ka waajibtay wa fi rijli alwaaxidati lugta kaligeed ahna nisfa diyata ayaa ka waajibtay wa fi lma'muumati dhaawaca maskaxda inta lafta jebisa dhaafto maskaxda haragga ka koreeyo ama liilanka kore oo saaran halkaa gaartana ma'muumaa la yidhahdaa e eh? ulu diyati diyada oo saddex meelood loo qeybiye hal meel ayaa ka waajibtay o wa fi ljaa'ifa tan gudaha gaartay ama madaxa nabar muxuu ah intuu ku dhaca kadibna waxaa weeyaan laftaa jebisa oo gudaha u degto ama jirki kale calooshii oo kale ha gaarte maa yasil ila aljawf ow ila ras oo dhaawaca madaxa muxuu ahaa lafta gudaheeda gala oo laakiin aan ma'muumo gaarin sida xalliga ma'muumad aan sheegayni calooshana waxaa gudaheda gala wa fi ljaaifati hay dhaawaca gudaha galana ulua diyati diyada saddex meel loo qaybay hal meel ayaa ka waajibtay wa fi lmunaqilati dhanka kale waa ma dhanka kale dhanka qibladii khayr laksi baryahan waa lagu waaya xageed qabatay haye bas casharaan ku jirnaa marka iska duka khayr laksi waaya wa fi lmunaqilati dhaawacii lafta booskeedi ka qaadana oo booskeedii ka qaadana soo halkaa ma joogno hamsa casharata min alibil شhan iyo toban neef oo geel ayaa ka waajibtay wa fii kulli usbuucin far kasta oo min asaabic اlyadi gacanta faraheeda ka mid iyo warijli lugta faraheeda ka mid a cashrun toban oo min alibili ayaa ka waajibtay wa fi sini iligtina hamsun min alibil shan neefogeel ayaa iligta ka waajibtay wa fi lmuudixa dhaawaca lafta banaanka soo dhigto oo lafta caddaysana ama lafta cadeeyana hamsun shan oo min alibil ayaa ka waajibtay wa ana arajula ninka oo yaqtulu ana rajula ninkina yuqtalu waxaa loo dilaa bilmarati haweeney hadduu haweeney ninka dila waa loo dili waa loo dili isna wa calaa ahli dahabi dadka dahabka u saaxiibka oo dahabka xoolo ay u yihiinna oo xoolo kale aanan qabin amaba dahabka ku dhaqmana alfu diinaar kun shilin oo dahab ah ayaa muxuu ahaa diyadii laga qaadaya waaya xadiidka marka sanadkiisa waa ti aan soo marnay axkaamta ka hadlaana inteeda badan waxay leedahay adilo cadcad oo sunnada nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam oo saxiixa ah oo arrinta iyada xukunkaad sugaysa weeyaan khaalafahu moxamed ibn bakaar ibnu bilaal moxamed ibn bakaar ibnu bilaal ayaa wuxuu khilaafay ninka la yihahdo xakam muusa oo riwaayadan wariyey ayuu khilaafay muxuu ku khilaafay yaxya ibnu xamsa ay ka wada wariyeen labadaba soo kama ay warinin laakiin ha ka waryeene xamza eh, ninka la yidhaahdo muusa alxakim muusa sulaymaan ibnu arqam ayuu ka wari waa noo imaan doontaa insha allahu tabaaraka wa waa noo imaan doontaa ah, hay azuhri ninkaana sulayman ibnu arqamna waa eh, daciif weeyaan imaam anasaaina matruuk ayuuba ku tilmaamay meel adag ayuu sii gaarsiiyey marka laakiin imaamka ah, hay riwaayad soo socota ayaa ay ku caddaan doontaa insha allah taala an u degno waaya xadiidka afar kun sideed boqol iyo afar iyo kontonaad waa xadis daciif isna qala imam nas abarna haytham ibn marwan ibn alhaytham ibn marwan ibn اlhaytham ibn cimraan alcansiy wa maqbuul qala xadaثana moxamed bakar ibn bilal wa saduq alqadi wayaan qala xadaثana yaxya ibn xamza alxadrami wahiqat rumya bاlqadr qaal xadaثana sulayman ibn arqam waa aciif qaala wuxuu yidhi sulaym aciifa xadaanii uhri uhri ayaa ii warramay xadiidka horena waxaa weeyaan wuxuu ahaa sulaymaan ibn daawuud alkhawlaani oo saduuqa ah. ayuu ahaa weyaan qaala xadaanii zuhri can abi bakr ibn maxamed ibn camr ibn xasm can abihi can jadihi intaba soo marnay ana rasul rasulka sal slm kataaba wuxuu u qoray ilaa ahli yeman bikitaabin kitaab buu qoray qoraal buu u qoray fiihi ay ku suganta gudihiisa alfaraa'idu wixii farad ahaa iwa sunanu wixii sunno ahaa iwa diyaatu wixii diye ahaa wa wuu la diray ama la bixiyey bihi qoraalkaas maca camar ibni xasm ayuu la diray fa quri'a calaa ahli yeman ayaa lagu dul akhriyey haadihi nusqatuhu kana waa nusqadiisii iyo kobigiisii fadakara milahu isaga oo kale ayuu sheegay ilaa anahu isaga qaala wuxuu yidhi wa fi lcayni alwaaxida isha keli ahna ama isha keligeed ahna niصfu diyati diyada niskeeda ka waajibi wa fi lyadi gacanta alwaaxidati ee keli ahna niصfu diya diyada niskeeda ka waajibi wa fi rijli lugti alwaaxidati ee keli ahna oo keligeed ahna niصfu diyati ee ka waajibi qaala abu cabdiraxmaan waa sinaa xadiiiya marka hadda waxaan ku jirno abu cabdiraxmaan qowlkiisa waa sinaa xadiiiya qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi wa xadiidkan dambe oo sulaymaan ibnu arqam inuu ka wariyey zuhri ayaa ashbahu u ekaan badan ahay bisawaab inuu toosan yahi wallaahu aclam wa sulaymaan ibnu arqam matruuku lxadiidi weeyaan xadiidkiisa waa mid laga tagay waqad rawaa hada alxadiid xadiidkan waxaa wari yuunus can zuhri mursalan isagoo mursala oon mawsuul ahayn ayuu wariyey hadalkan marka alimaam anasaa'i aleyh raxmat ullah uu leeyahay wa hada ashbah bisawaab uu leeyahay wuxuu ula jeedaa sida horey uu sheegnay sulaymaan ibnuarqam inuu zuhri ka wariyey ayaa sax ah oo xadiidka marka dacfigiisuu rabaa inuu si fiican banaan soo dhiga hadalkaas hadal u egna waxaa ku raacay alimaam abu daawuud caleyh raxmat ullah wa aljamiic kadalik laakiin shaarixa imaamka shaarixa wuxuu leeyahay waxaa weeyaan sida awla oo habboon sida habboon in labada ariiqba la sugo oo laba ariiqba ay sugan yihiin oy waxaa weeyaan aad ninka la yidhaahdo yaxya ibnu xamza maadaama uu iqo yahay inuu labada ariiq ka wariyey marna sulaymaan ibnu daawuud ka wariyey marna sulayman arqam ka wariyey in la sugo ayaa haboon wax ishkaalo ku jiran haba yaraate ma ayuu leeyahay raxima allah jamiic wallahu aclam waay xadiidka afar kun sideed boqol iyo konton i shanaad waa xadid daciifa qala aimam amed ibn camr ibn sarx almisri waa iqa qala xadana ibn wahab cabdulahi ibn wahab almisri weeyaan qala ahbarna yunis ibn yaziid alayli can shaabi zuhri qala wuxuu yihi qaratu waxaan kitaaba rasuuli lahi rasuulka buuggiisa ama qoraalkiisa sal sl aladii kaasoo kataba uu qoray licamar ibni xasm uu qoray xiina goortii bacahu calaa najraan najraan waa yaman abcan najraan hadda yaman kama tirsana najraan waxay ku jirtaa sacuudiga xiliyadii labada kun agagaarkeeda sagaashan iyo sagaalki iyo meelahaas inay hadan filaya xilligii biabti ma ogi ayaa najraan iyo jezaan iyo mantiqadaas hadda xuduudka sacuudiga ama koonfur sacuudiga loo yaqaana ayay ninka cabdal cali cabdalla saalix ahaa oo yeman xukumi jiray ay qolyaha xuutiyiinta markii dambena dili doonaan ninka isaga ah iyo sacuudiga ayaa kala sax malik fahad boqor fahad iyo isaga ayaa kala saxeixday inkastoo xilligaas uu sariir iska saarnaa laakiin eh, wada dheer oo soo socotay marka gobolkaas yemana sheegan jirta sacuudiga dee weligooday haysteen laakiin yemana sheegan jirta inay leedahay ficlan waana muuqataa xadiiska ka muuqda soo jeedaan marka xilligaasa marka loo seexayo oo cali cabdalla saalaxa ah marka wareeji hadda waa gobol aan lagu haysanno yamanta ayuu u sayaxday nacam berigaa sooma waa jawaana <laughs> wax kale bab lagu bixin karaba dhul intaa la eg dhaqaalon baa lagu bixin karaa yacni sacuudiga ma og tahay waxyaabaha ay ugu dawan yihiin dalal badan boqortooyadooda iyo dalkoodii lacagay kusoo iibsadaa mararka qaar xaqiiqatan annaga soomaalida mogta waxayna qoryan ku raadsanaa ayaga inta badan xataa qabaaishan hadda carbeed oo ayagu u hogaansantay waxay ahaayeen soomaalida waxay u yihiin soomaalida waay yani soomaalida waa awliye marka loo eega ayaga awliye weyaan marka loo eega waa qabaa'il alla yaabi waxa ku jira iyo xaaladooda dmdm qabaa'il xaaladooda iyo sida ay yihiin iyo aada aad ula yaabays aan inaba caadi ahayn qabyaaladda iyo waxooda iyo dagaalka iyo shudada iyo marka khayr alla hinsiiyo marka in badanoo ka mid a ah xoog iyo sayf bas laguma maquunin waxaa lagu maquuniyey dhaqaalo aad bay wax u bixiyaan marka waa yaqaanaan xataa nacam ha iyagaa iska lahaa jezan iyo najrani kulli waa gobolka sacuudiga ha axsanta axsanta axsanta saxiix ha laakiin qaaliban eh, sooma gaarsi markii hadda itl xitaa xilliga nabigeena alay slat slaam eh, magac habab saa u baxa eh laakiin way fogaayeen oo hadda markuu najraan u dira fiiri nabigeena ala sl slam najraan u diray yemanna waa la yidhi soo ma jeed marka xilligaas meelahaas may joogeen axsanta nacam nacam hadda marna waan cumro tagay qolyo zuyuud ahan isla dukanayni gacmahay wada daysanaanoo duubki yaraa saa irnaa iran yihiinoo waana sacuudiyaan waan arkay waay hy ibn shahaba wuxuu le qaala wuxuu yihi qaratu waxaan ahayd kitaaba rasul rasulka kitaabkiisaan akhriyey alladii kaasoo kataba licamar ibni xasm uu qoray xiina goortii bacaa uu u diray calaa najraan magaalada najraan yman waa abcan wa kaana kitaabu kitaabku wuxuu ahaa cinda abi bakr ibni xasm ayuu yeelay fakataba rasu rasulka al wuxuu qoray sal l slm haada bayaanu linnaas haada bayaanu min allahi wa rasuulihi kanayto bayaanan waa caddayn oo min allahi ka ahaat alla xaggii wa rasuulkiisa kadibna aayad qur-aanka ayuu akhriyay ya ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud wa kataba wuxuu qoray alaayaat minhaa xataa balaqa ilaa uu ka gaara in allaha sariicu xisaab intaasuu muxuu ahaa qoray uma kadibna katab wuxuu qoray hada kitaabkan waa kitaabu jiraax waa kitaabka dhaawacyada iyo waxyaabaha muxuu ahaa dadka isu geystaan xukunkeeda cadayna fi nafsi naf ay muxuu ahaa ku sugnaatay ama ka waajibaysa miatu min alibili boqol geel ah naxwahu xadiidka hore oon soo marnay macnihiisa oo kale sidaa weyaan xadiidka afar kun sideed boqol iyo lix iyo kontonaad waa xadiid daciifa qala imam amed ibn cabdlwaxid atamimi wa saduq qala xadadana marwan ibn mxamed alasadi wa iqa qala xadadana saciid wahuwa bn cabdilcaziiz atanuuki wa iqat imaam can zuhri qala wuxu hi jaanii waxaa yimid abu bakr ibn xasm bikitaabin buu ila yimid ah fii ruqcatin qoraal ama waraad oo min adamin magad ka samaysan yani waraaqda qoraalka waxay ahayd waraaqda ay ku qornaayeen magaday ka samaysnayd can rasu rasuulka al sal slm xaggiis ka yimid maxaa ku qornaa hada kanayta wa bayaanu caddayn oo min allahi alla weyne xaggi ka ati wa rasul rasuulkiisa yaa ayuha aladiina duulkii aamanuu alina barhumey oofu oofiya bilcuquudi ballamada iyo waxyaabaha caqdiga aad gashaan heshiisyada oofiya fatala wuxuu akhri minha xaggeeda aayaatin ayuu akhriyey uma qaala wuxuu yidhi fi nafsi nafti ayay ku sugnaatay ama ka sugnaatay fi nafsi ay ku sugnaatay oo naf marka la gooya ayay ka waajibtay miatun wafilyadi gacantana hamsuuna konton wafirijli lugtina hamsuuna konton wafilma'muumati dhaawaca maskaxda xubkeeda gaarana ulu diy diyado saddex meel loo qaybi hal meel wa fi aljaa'ifati dhaawaca muxuu ahaa ilaa caloosha galana amaba gudaha u galana ama maska madaxa galo oo muxuu ahaa lafta had ayar dhaafo ama caloosha gudaheeda gale ulu diy diyada uludkeeda ayaa muxuu ahaa eh, ka waajibtay wa fi lmunaqilati dhaawaca muxuu ahaa eh, lafta durjiso ama jebisana hamsa caشhaرaةa فariid شhan iyo toban fariidada maxaa loo isticmaala geel weyaan halaad weyaan wa fi asaabici farihina cashru cashru toban toban wa fi asaani ilkihina amsun hamsun شhan شhan wa fi muudixati dhaawaca lafta cadaysana hamsun شhan weyaan xadiidka afar kun sideed boqol iyo iyo todoba iyo kontonaad waa xadiis ضaciif isna qala imam nas al xaari qala xaari ibn miskiin qira'at alيh an asmع can ibn qasim abd الرaحman qasim اcutaqi qala xadaثna malik wa imaamki can abd lahi bn abibakr ibn maxamed ibn camr ibn xasm can abihi abihi qaala wuxuu yidhi alkitaabu qoraalkii iyo kitaabkii alladii kaasoo kataba uu qoray rasul rasulka sal sl ibn camr ibn xasm fi lcuquuli diyooyinka u qoray waxaa ku sugnaa ina fi nafsi naf ayay ka waajibtay la gooyey miatan boqol oo min alibili geela wa fi lanfi sankana idaa uciba haddii la camimo oo la kooba jadcan goyn miata min alibili boqol neefoo geela wa fi lma'muumati dhaawaca maskaxda xuubkeeda gaarana ulu adiyati diyada oo saddex meel loo qabay hal meel ayaa ka waajibta wa fi ljaaifati jawfka iyo gudaha dhaawaca mxuua ah gala ama lafta jabiyo oo gudaha galo amaba calooshi galana miluhaa mamuumadii wii ka waajibo kale ayaa ka waajibo wa filyadi gacantiina hamsuuna konton ayaa waxaa weeyaan ka waajibto wa fi lcayni ishina hamsuuna konton ayaa ka waajibta wa fi rijli lugtina hamsuuna konton ayaa ka waajibta wa fii kulli isbicin far la arkaan mima hunaalika halka ahaaday cashrun toban oo meelbil ayaa ka waajibtay wa fi sini iligtana hamsun shan ayaa ka waajibtay wa fi lmuudixati tii lafta cadaysana dhaawici hamsun ayaa ka waajibtay oo geela xadii afar sideed boqol iyo sideedii kontonaad waa saxix isnaad qaala imam nas abarna camr ibn mansuur النسائي weyaan wa ثiqة qala xadaثna mسلم بن ibrahim aلأسدي wa ثiqaة ma'muن mkثir camya fي akhirihi qala xadaثna aban aban ibn يزيد الcطاr wa ثiqaة lahu أfraad qala xadaثna yaحyا yaحyى ibn abi kaثير الطائي mowlahm wa ثiqaة tabtn yursل وydls can isxaaq ibn cabdالlah wa ثiqaة xuja ibn abi طلxa weyaane can anas بn maliki khadimi rasul lah sl slm ana acraabiya nin reer baadiya ataa yimid baaba rasul rasulka al babkiisa ayuu yimi sal slm faalqama wuxuu geliyey caynahu ishiisii khusaasata albaab albaabka jeexiisa ayuu isha la raacay oo saas isha intuu saa u saaray ayuu muxuu isha la raacay fabasura bihi nebiyu nabiga ayaa arkay sala allahu calayh waali wasalam isagoo marka gudihii albaabka meeshuu ka dilacsanaa saasuu eegayo gudihii daawani ayuu arkay fatawakaahu nabigu wuxuu la qastay uu aaday bixadiidatin bir aw cuudin ama laan liyafqaca inuu bujiyo u rido caynaw ishiisa ishii aad wa ku eega inuu muxuu ka geliye ayuu nabiga birta la aaday falamaa goortii anbasura markuu arkay inqamaca markaasuu muxuu isdeeyey nabarkus markuu arkay ayuu marka meeshii ka baxsaday faqaala lahu nabiyu nabigu wuxuu ku yiri sal slm ama inaka adiga miya low habatta haddii aad sugnaan lahayd lafaqatu waxaan ridi lahaa caynaka ishaada ayaan ridi lahaa saasuu nabig sal slm culimada marka jamaahir ahlicilm waxay qabaan oo weliba ijmac ku dhow qofku noocaas ishiisa hadii la ridi inuu hadur yahay maxaarimu eegaya qofkaas khatar wa halis wa xadiidku dambe cashirkan insha allah taala caawa xadiidka afar kun sideed boqol iyo sagaal iyo kontonaad waa xadiid saxiixa قال الإمام النسائي عليه الصلاة والسلام قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد المصري عن شاب الزهري أن سالم بن سعد الساعدي حديثه رباعي موجدا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع أن رجلا عفوا أن رجلا بقى اطلع إيجي من جحر جحر قل وفي باب من جحر دلالة oo fii baabi rasul rasulka albaabkiisa ku sugan ayuu wax ka eegay wa maca rasul nabig al wuxuu watay midra midraga waxaa weeyaan baashan eh, lagu eh, timaha lagu eh, shanlaysto oo dhuuban waxaa weeyaan afkeeda uu dhuuban yahay ama tooridahba dhib ma laha ayuu nabigeenna hayay calayhi salatu salaam yuku biha ras madaxuu nabiga ku oqanay falamaa goorti raahu arkay rasul rasulka sl slm ninka inuu meeshii ka eegi doleelkii lahaa qaala wuxuu yidhi low calimtu haddii aan ogaan laha annaka adiga tandurunii inaad i eegeyso ood halkaas iga daawanaysa la acamtu bihi waxaan ku duri lahaa tooridaas amaba waxaa weeyaan filginkaas fii caynika ishaada inamaa in kalemaana jucila waxaa la idinu idinkii min ajli basari aragga awgiis marka ad leedahay asalaamu calaykum see leeyahay ma soo gala markaad leedahay waxaa loo yeelay maxay tahay inaad wax indhahada wax aanan ku banaan inaad kudhaay eh, ku dhacaan inayna ku dhicin ayaa loo yeelay marka isha qofka inuu ilaaliyo oo meel haba yaraatay inaan eegta aan lagu ogoleen oo weliba albaaba la xirto inaad muxuu aha meelahaad ka eegto ishaada in la rida ay keenaysaa dambina ad gelaysaa hada wallahu aclam wa sala allah waslm ala rasul mustafa